بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلدها الدين تعالى الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قد بننا عشر كيسدير يطبنات تفسير شيخ عثمان علي حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله وحي سبحانه وتعالى isagoo ka warramaya ammaanada ciddale in la gaadhsiiyo amba ha noqoto waajib ilaahay uu ku saaray oo faraa'idda ilaahay ah amaba dadka bini aadamkii waxay kuu dhiibteen oy kugu ammaanaystaanba ha noqdee ilaahay waajib buu ka dhigay ammaanada ciddii lahayd in la gaadhsiiyo ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin amrayaa ama idin farayaa an tu'adduu inaad gaadhsiisaan amaba inaad u guddaan alamaanaat ammaanada inaad u guddaan ama ammaanooyinka ilaa ahlihaa ehelkeedii inaad u guddaan ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'adduu ay bian tu'adduu inaad gaadhsiisaan alamaanaat ammaanooyinka inaad gaadhsiisaan ilaa ahlihaa ehelkeedii inaad gaadhsiisaan ciddii lahayd inaad gaadhsiisaan waya'murukum qadar waxaa kaloo ilaaha idin amraya idaa xakamtum markaad xukumaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda markaad xukumaysaan ee dadka kala saaraysaanna an taxkumuu inaad ku xukuntaan bilcadl cadaalad inaad ku xukuntaan waa waajib wey wayamurukum wuxuu idin farayaa oo kale idaa xakamtum markaad xukumaysaan bayna annaas dadka dhexdooda markaad xukumaysaan eed kala saaraysaan an taxkumuu inaad ku xukuntaan bilcadli cadaalad inaad ku xukuntaan waa cid kastoo dadka kala saaraysoo kala xukunta amba umarada ha noqdaan amba alxukaam ha noqdaan amba qaadiba ha noqdo amba xakanba ha noqdo waa cid waloo cid kala saaraysa wey ina allaha alle subxaanahu watacaala nicima shay baa nicmo lahaaday shaygaasoo nakiro mawsuufa ah baa la yidhahdaa maadaasi shaygaasoo yacidukum uu idin faraayo bihi shaygaba ina allaha alle subxaanahu wa tacaala nicima nicima shay baa nicmo lahaaday shay baa habboonaaday shaygaasoo yacidukum uu idinku waaninaya amba idin amrayo alle bihi shayga ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna samiica ilaaha maqalka badan weeye subxaanahu wa tacaala oo wax kastoo la maqla iyo waxaynaan inagu maqli karin maqla basiira waa allaha arka subxaanahu wa tacaala wax kastaynu aragno amba aynaan arag yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow ilaahay wuxuu la hadlayaa kuwa iimaanka xaqiiqigaa ah leh yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow adiicuu adeeca allah alla adeeca ilaahay u hoggaansama subxaanahu wa tacaala wuxuu idin faraya keena wuxuu idinka reebayana ka taga wa adiicuu adeeca alrasuula rasuulkana adeeca wa uli lmri arrinta kuwa lehna adeeca kuwa arrinta leh wa uli lmri arrimaha kuwa lehna adeeca ee minkum idinka idinka mid ah macnaha muuminiinta yani culimada qaarkood waxay yidhaahdaan uli lmru wa ahlu lfiqhi waa kuwaa diinta leh fahmaya waa lagu fasiray culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ay ku fasiraan ulil amrigu waa alculamaa wallahu aclam laakiin aayaddani waa caam waxay ku tahay cid kastoo arrinta ka mas-uulaba fii kulli ulil amri hadday yihiin umaraa kuwa xukuma iyo hadday yihiin culamaa intaba hadday yihiin laakiin bishardi ha la adeeco laakiin waxaa lagu adeecayaa wax cad wey oo wax lagu adeecayo waxaa lagu adeecayaa se rasuulkuba cadeeyey inama adaacatu fi lmacruuf shayga macruufka ah ee habboon ee sharcigaabaa lagu adeecaya laa daacata fi macsiyat illah laguma adeecayo laakiin waxa wanaag ay sameeyaan ay ku amrayaan waa in lagu adeeco allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fain tanaazactum haddaad isku qabsataan nasciga waxa laha kala jiidashada fain tanaazactum haddaad isku qabsataan amba aad ku doodaan fii shay shay haddaad ku doodaan wa nakira fii siyaaqi shart waxay faa'iidaynaysaa cumuum shay wax uun fain tanaazactum haddaad ku doodaan fii shay wax uun farudduu celiya hu shaygaas ila allaahi ay ilaa kitaabi illaahi alla u celiya subxaanahu wa tacaala warasuul rasuulka alle xaggiisa u celiya ay ilaa sunnati rasuulihi marka waa amar allah subxaanahu wa tacaala uu faray dadka wax kaste amba shay kasta oo ay isku qabsadaan oo ilaahay diintiisan ka mid ah in loo celiyo ila alkitaabi wa sunna marka kitaabka iyo sunnaha marka loo celiyo way xukumayaan shayga markaa shayga xukunka ilaahay iyo kitaabkiisu ay xukumeen ayuunbaa la qaadanaya wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmuhu ila allah ilaahay baa xukumaya subxaanahu wa tacaala markaa kitaabka alle iyo sunnaha rasuulku shayga ay tilmaamaan saxnimadiisa kaas ayuunbaa xaq ah haye wamaadaa bacda alxaqi ila adalaal markaa wixii kale hadal tiro ayuunbuu iska noqonayaa weeye kaasunbuu noqonaya saa darteed baa ilaahay yidhi ila allahi u celiya iyo warasuul waase goorma in kuntum haddaatihin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaah alla kuwa rumaynaya haddii aad tihiin iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe daalika kaa u celinta shayga laysku qabto kitaabka alle loo celiyo amba sunnaha rasuulka ayaa khayr kaas ayaa khayr badan wa axsan kaas ayaana wanaag badan ta'wiila xagga cidhibta dambe aayaha ata'wiilu waa alma'aal wa axsanu isaga ayaana ku habboon oo ku wanaag badan ta'wiila xagga aayaha dambana ay axsanu caaqibatan wa ma'aala culimada qaar baa ku fasira wa axsanu isaga ayaa ku wanaag badan ta'wiila xagga abaalmarintana jaza markaa waa isku macno dhow yihiinun wey <clears throat> allah wuxuu yidhi subxaana alam tara miyaanad ogay nebi muxammedow ila aladiina kuwa yascumuuna sheegta ku andacooda annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii inay rumeeyeen unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey inkaar baa meesha ku jira ma og tahay diidmo ilaahay uu diidayay subxaanahu watacaala idicaaga ay sheeganayaan inay allah wuxuu rasuulkiisa ku soo dejiyey iyo ambiyadii hore ay rumaysan yihiin wa maca dalika markay taagan tahay kala saarid amba faslu lkhusuumaat ka xaakim xaakamnay amba ula noqda kitaabka alle iyo sunnaha rasuulkiisa mid aan ahayn alam tara miyaanad ogsoonayn amba cilmigaagu miyaanu gaadhi ila aladiina kuwa yazcumuuna sheegta ku andacooda annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii inay rumeeyeen unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey wamaa wa bimaa kii inay rumeeyeen unzila la dejiyey min qablika adiga hortaa la dejiyey kuwaa miyaanad arkaynaba kuwaa miyaad ogsoonayn yuriiduuna xaal ay doonayaanna sidaa sheegta yuriiduuna xaal ay doonayaanna sidaa sheegta an yataxaakamuu inay u xukun doontaan amba ay u xukun raadsadaan ila daaguut ka qooqaaga ah ee xadgudbay ila daaguut waxaan xaq ahayn marka daaquudku muxuu noqonay muraadka daaquudka loola jeedaa halkan waxa weeye waxaa baatilka weeye waa baatil waayo waxaa la yidhaahdaa ataxaakum ilaa maaragtay ila alxukaam aljaahiliya amba maaragtay xukmi baatila oo xukuntamintiisu waa adaaquut ayuu noqonay yuriiduuna xaalay doonayaanna sidaa sheegta an yataxaakamuu inay uxukun raadsadaan ila adaaquut mid xadgudub badan amaba baadilkaba ah markaa muraadka halka loola jeedaa waa baadil wey kuwa miyaad ogsoonayn baa la subxaana wa tacaala walxaalna xaakim ka dhigta amba wuxuu ku raadsanaya qad umiruu la amray dhab ahaantii iyo xaqiiqa ahaan an yakfuruu inay ku kufriyaan bihi ay bidaaquut daaquutkanba inay ku kufriyaan <clears throat> ma arkaysaa markaa asalatanba waa inaad ogaato alxukmu bigayri ma anzla allahu waa camalu min acmaali ahli lkufri weeye waa camalu min acmaali ahli lkufr asaalatan waa inaad sidaa ogaato weeye marka allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walxaalna doonaya inay kaakahaa kamiditaaqad umiruu la amray an yakfuruu inay ku kufriyaan bihi ay bidaaquut daaquudkaaba inay ku kufriyaan baatilkaba inay ku kufriyaan wa yuriidu waxa uu doonaya ashaydaanu shaydaankuna wuxuu doonaya an yudilla inuu lumiyo hum ayaga inuu arrintaa ku lumiyo dalaala lumin waa masdar bixadfi sawaa'id ay idlaala ambaba masder ficil aynu qadari karuu noqon karaayo an yudila inuu lumiyo hum ayaga oo fadalluu dabadeeto ay lumaan dalaala lumid ay markaa lumaan baciida fog ay fogaadaan oo dee gaalnimo ay u banbaxaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sidaas ay doonayaan maaragtay waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga haddii lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa kii u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey u kaalaya marka lagu yidhaahdo wa ila arasuul rasuulka alle xaggiisa usoo kaca amba sunihiisa usoo kaca marka lagu yidhaahdo ra'ayta waad arki waxay yihiin ba alla sheegay almunaafiqiina waa kuwan almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ee kufri caloolada qaba ayaad arki doontaa gaalnimo calooshaa bay leeyihiin yasuduuna ayagoo ka jeedsanaya canka xaggaaga iyagoo ka jeedsanaya suduuda jeedsasho iyagoo jeedsanaya baad arkaysaa baa aleyhi subxaana wa tacaala yasuduun iyagoo ka jeedsanaya canka xaggaaga suduuda jeedsasho way <clears throat> jeedsanayaan baa la yidhi subxaana wa tacaala oo marnaba kuwa xaqa soo qaabilaya rabbi maa aha buu leeyahay kuwan fa kayfa xaaluhum arrintoodu siday noqon doontaa amaba fa kayfa yasnacuun maxay samayn doonaan idaa asaabat markay haleesho oo ay ku dhacdo hum ayaga musiiba balaaya markay haleesho musiibimaa kii sababtiisana ay ku haleesho qadamat ay horumarsadeen aydiihim gacmahood fakayfa yasnacuun maxay yeeli doonaan idaa asaabat markay haleeshahum ayaga musiiba balaaya markay haleesho cadaab alle uu ku yimaado bimaa ay bisababi maa kii sababtiisana ay masiibadaasi u hesho qadamat ay horu marsatay aydiihim uma jaa <laughs> waxay ku xidhan tahay yasuduuna canka suduuda ra'ayta waad arki ila almunaafiqiina baad arki doontaa yasuduuna canka suduuda iyagoo jeedsanaya xaggaaga jeedsasho uma jaa-uuk haddana way ku iman doonaan baa la yidhi uma jaa-uuk taaray ku xidhan tahay way ku iman doonaan yaxlifuuna xaalay ku dhaaranayaan bay ku iman doonaa billaah alla ay ku dhaaranayaan iyagoo maxay leh ay qaa'iliin in aradnaa ay maa aradnaa ulamaanaan jeedin maxay altaxaakumu ila adawaaqiit in aradnaa ay maa aradnaa ulamaanaan jeedin markaanu baatilka iyo baaqiga u xukun doonanay ilaa ixsaanaa samafalid mooyaane wax kale ulamaanaan jeedin iyo wa tawfiiqa iswaafajin wanaagun baanu doonaynay oo dantaa gashay oo sidaasaanu iska ahayn bay odhan doonaa waxay leeyihiin saasay ku dhaaran doonaan rasuulka kayrkii markay u xukun tegayeen ee ilaahay cadowgiisa ay qabteen ixsaan iyo tawfiiq baanu ula jeednay macnaa mudaaraat waanu istaadraacinaynay mudaaraatku istadraacin ba isbiyaraacin iyo musaanaca laakiin maanaan ictiqaadsanayn xukunkan ay xukumayaan sidaasi oo kale ma arkaysa hadda iyagunba arrintaa u dhaqsanayo o u degdegayay ma arkaysa sabab nusuul aayadda loo sheegaana wuu jiraaye adigaa u raadsan doona tafaasiirta allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaasi kuwa sidaalihi aladiina kuwa wey yaclamu allahu alla uu ogsoon yahay amba rabbi og yahay maa waxa fii quluubihim quluubtooda ku sugan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye yaclamu allahu alla uu ogsoon yahay maa fii quluubihim quluubtooda waxa ku jira ee gaalnimo iyo xumaana waa kuwaa la ogsoon yahay wey ee faacrid ka jeedso nebi muxamedow canhum xaggooda iskaga jeedso wey ma arkaysaa waxba n iska dhaaf baa ilaahay yidhi subxaana wacid wacdi waani hum ayaga waani waqul dheh lahum ayaga waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim lafahooda daraaddood waxaad ugu tidhaahdaa qawla hadal baliiqa xeel dheer aada ugu naseexee waqul dheh lahum ayaga ku dheh fii anfusihim waxaad u tidhaahdaa macnaa iyaga laf ahaantooda qawlaa hadal baliiqaa xeel dheer ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu ku caddeeyey sababtuu rabbi u dirayba rususha alle allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuul ay rasuulaa mintani silo weeye ma arkaysaa wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuul ay rasuulan rasuulba maanaan dirin koo doonayaba rasuul alla baanu direemaba ahaan wax kaleba umaanaan dirin ilaa liyudaaca in la adeeco daraaddeed mooyaane laamka laamulkay baa la yidhaahdaa ay lidaaca maanaa daacidda waxaan u dira una deecid wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuul ay rasuula rasuulnaba umaanaan dirin wax kale ilaa liyudaaca in lagu adeeco mooye wax kale umaanaan dirin biidni illaahi lagu adeeco ay lidaaca baanu u diray ilaahay wuxuu leeyahy waxaanu waajibinay in rususha ilaahay la adeeco biidni illaahi lagu adeeco waa idnigii alleh ee sharciga ahaa weeye qadari iyo sharci labadaba wuu yahay ma in <clears throat> lagu adeeco walow anahum ayagu kuwan munaafiqiinta ahi id dalamuu markay dulmiyeen anfusahum lafahooda markay dulmiyeenay baadil doonteen jaa-uuka hadday ku iman lahaayeen tarkiibku waxaynu isu saari kari lahay walow jaa-uuka hadday ku iman lahaayeen nebi muxammedow id markay dulmiyeen anfusahum markaa jaa-uukadaasaad ku camal fashay id ma og tahay walow annahum ayagu id dalamuu markay dulmiyeen anfusahum markay dulmiyeen jaa-uuka hadday kuu iman lahaayeen oo fastakfaru llaha oo fastakfaruu dembi dhaafna ay weydiisan lahaayeen allaha alle ay dembi dhaaf weydiisan lahaayeen oo wastakfara uu u dembi dhaaf dalbi lahaa lahum ayaga alrasuul rasuulkuna uu u dembi dhaaf dalbi lahaa lawajadu allah alle ayay heli lahaayeen subxaanahu wa tacaala tawaaba isagoo ah mid toobadaqbalid badan raxiima oo naxariis badan leh macnaha toobadooda ayaa ilaah ka aqbali lahaa weeye hadday alla ula soo noqon lahaayeen rasuulka ilaaha ay u iman lahaayeen dabadeeta rasuulka ay odhan lahaayeen ilaahay noo bari oo rasuulkuna ilaahay u bari lahaa wastakfara lahum rasuul way iska caddahay waxaa laga yaabaa suufi khatar badani intuu ku helo inuu aayaddanba kuu daliishado ku yidhaahdo qabriga rasuulka intaan tago miyaanay daliil igu ahay uma aha falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartaye laadan isila weeye oo falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartaye amba falaa arrintu sidaa ma aha iyagu ay yidhaahdeen ay sheeganayaane beenta ah warabbika rabbigaabaan ku dhaartaye laa yu'minuun kuwa alle iyo rasuulkiisa rumaynayaba ma aha amba kuwa la imanayaba may ahaanin xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xaakim dhigtaan xakam xakama weeye maadadu ma arkaysaa ilaa adiga ay kaaga xaakim dhigtaan weeye xataa yuxakimuuka ilaa adiga ay kaaga xaakim dhigtaan fii maa arrinta shajara ka murga amba ka murugta baynahum ayaga dhexdooda xataa yuxakimuuka ilaa adiga ay kaaga xaakim dhigtaan fii maa arrinta shajara iska dhex gasha amba ka murugta baynahum iimaan lamay iman uma laa yajidu xataa laa yajidu ilaa ay ka waayaan ambaanay uma laa yajidu dabadeedna aanay ka helin fii anfusihim lafahooda xarajaa cidhiidhi mimaa kii ay ka cidhiidhiyoomaan qadayta aada ku xukuntay xataa waa inaanay dareemin in yar oo cidhiidhiyaba xukunkaaga ah. wayusalimu wa xataa yusallimuu ilaa ay ka hoggaansamaan iimaan lama imanin tasliima hoggaansamid <clears throat> marka u horaysa ilaa adiga ay kaa xukun qaataan ay kaa xaakim dhigtaan iimaanba ma laha wax kasta iyaga iska dhex gala fii maa shajara wixii iska dhex gala ila dhirta waxay naqaanaa in isku jirto wax kastoo ka murga baynahum uma laa yajidu xataa laa yajidu ilaa ay ka waayaan fii anfusihim lafahooda xaraja cidhiidhi mimaa kii ay ka cidhiidhiyamaan amba ay ka diiqadoodaan qadayta aada ku xukuntay wayusallimuu xataa yusallimuu ilaa ay hogaansamaan oo isdhiibaan tasliima hogaansamid oo saddexdaa arrimood ilaa laga helo war meeshaa iimaan ma jiro in rasuulka allah ay ka xakam dhigtaan laba wuxuu ku xukumay inaanay ka diiqadoonin oo aanay maaragtay nicin iyo inay isdhiibaan oo ilaahay rasuulkiisa ku adeecaan daahir iyo baatinba sidaas weeye ma allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walow anna katabnaa haddii aanu ku farad yeeli lahayn dadka badankoodu ilaahay ka warramay dadka badankoodu haddii la amri lahaa arrimo laga reebo oo iyadoo ay ka reeban ay sameeyaan haddii la odhan lahaa sameeya may sameeyeen asalka habdhaqanka amba dabciga bini aadamka intiisa badan ayaa wuxuu yahay mid liita waa radia waxay iskeen waxa kuba abuuranba inay had iyo jeer ala samayso amar diidada mukhaalafatu lamri beladaa lagu tugada lagu imtixaamay maanta hadii la loo banayn lahaa waa xadid ah waxa uma xadayaan bini aadam sinada lagu ibtilaayo haddii sidoo kale dilkan maaragtay dulmiga ee laga joojiye hadii la odhan lahaa isdila waxbay <laughs> waa dabciga cagshiga xagga kalun bay taagan yihiin ma ogta ilahay wax fara mayo wax kalun bay la imanayn allah wuxuu leeya walaw anaa katabnaa haddaanu ku farad yeeli lahayn calayhim ayaga haddaanu ku waajibin lahayn an iqtuluu laaya dila anfusakum dila soo ismaba dilaan haddaanu amar kaga dhigi lahayn aw amase maara aw amase ukrujuu baxa aw amase ukrujuu baxa min diyaarikum guryihiina ka baxa oo isbarabixiya haddaanu odhan lahayn maa facaluuh may sameeyeen ba alla leey hadda waa dilkii alla ku imtixaamay maa facaluuh may sameeyeen ilaa qaliil in yar mooyaane facaluhu wo waa ka bedel waa bedel in yarun baa samayn lahayd ilaa qaliilun in yar oo minhum ayaga kamida mooyaane ayaa bufuli dilka iyo xumaantaa fulin lahayd manaahida waxa laga reebay haddii la fari lahaa samayntooda may sameeyeen oo dhaqankoodaaba sidanba iska ah allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala rabbi waxa uu leeyahay waxa uu yidhi baan odhan lahaa walow annahum ayagu facaluu hadday samayn lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu waaninayo bihi arrinta la amra iyo khayrka ahba hadday samayn lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa ficilkaasi khayraa kii u khayr badan lahum ayag walow anahum iyagu facaluu hadday samayn lahaayeen waxyaabii laga reebay maaha maa yuucaduuna waxa la faraayo bihi isaga shayga lagu waaninayo ee laleeyahay sameeya hadday samayn lahaayeen hee lakaana wuxuu ahaan lahaa ay ficluhum khayra kii u khayr badan lahum ayaga ayuu ahaan lahaa wa ashadda kii ku adayg badan buu ahaan lahaa tahbiita xagga sugnaanshaha amba sugidana tahbiita xagga xaqiijintana ambaba rumayntaba kii ku adag buu ahaan lahaa waidan hadday la iman lahaayeen shayga la faray waidan ay low facaluu maa yucaduun hadday samayn lahaayeen waa xarfu jawaaba jazaa waidan hadday samayn lahaayeen shayga la faray la aataynaa waxaanu siin lahayn hum ayaga min ladunna agtayada waxaanu ka siin lahayn ajraa ajar baanu ka siin lahayn ajarkaasoo cadiima wey waa janno ayaanu siin lahayn walahadaynaa waxaanu ku hanuunin lahayn hum ayaga siraadaa dariiq baanu ku hanuunin lahayn dariiqaasoo mustaqiima toosan adduunyada iyo aakhirada ilaa adduunyada markaad joogto waxaad u baahantay in lagu saxo lagu toosiyo ilaahay uu ku hanuuniyo haddaad hidaayada ilaahay weydo karkaarkaad weydaaranaysaa ma ogta allah wuxuu yidhi waman yudic qofka adeeca allah alle qofka adeeca wuxuu alle faray la yimaada wuxuu ka reebayna ka taga والرسول rasuulka ilaahayna adeeca fa ulaa'ika kuwaasi man ereyga la yidhaahdo waa ereyada caamkaa buu ka mid yahay min alfaadi alcumuum marka markan fa ulaa'ika baa la yidhi waa la jamciyey waa xagga la ictibaariyey xagga macnaa weeye waa biictibaari lmacnaa waa man qofka amba duulkaba dheh yudic illaha alla adeeca iyo kuwii ayay macooda ahaan doonaan kuwii bay raaci doonaan maca aladiina kuwii ayay raaci doonaan oy la mid noqo maaratay maca aladiina kuwii bay macooda noqon doonaan ay raaci doonaan ancama allahu alla u nicmeeyey ancama allahu alla u nicmeeyey calayhim ayaga kuwa loo nicmeeyey bay raaci doonaan oo kuwee ah oo min annabiyiina ah mintaa dambe ku bayaami min annabiyiina kamid aha odhani ila oo min annabiyiina ah ilaahay ambiyadiisa ah wasidiiqiin kuwa runta badan ee iimaankoodana ku runta sheegay ah washuhadaa kuwa alla dartii u dhintay ah wasaalixiin kuwa wanaagsan ee acmaasha wanaagsan la yimaadaa <clears throat> kuwaasay raaci doonaan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala fawaxasuna wa waxasuna waa uu wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaasi ayaa wanaagsanaaday rafiiqa cid la raaco ambaba lala rafiiqo waxaasuna way wanaagsanaadeen ulaa'ika kuwaasi rafiiqa xagga la rafiiqidana alla wax la raaco kuwaasi ayaa ugu wanaagsan hadda ogoobey qaacida kulli axaadiis a rasuulku inoogu faa'iideeyey ayaa tiro almar'u maca man axabba qofku cid baa uu jeclaado ayuunbaa la raacinaya adduunyada markaad joogto adigu baldaydayo cidda ma arkaysa lagu raacin doono markaa qofka muslimka ihi waa inuu dadaalo qoomkaas ayaa lagu raacinaya ma arkaysa almar-u maca man axabba marka rasuulku yidhi aad bay u faraxsanaayeen saxaabadu way ku farxeen xadiiskaasi aan hore loo arag waayo waxay ogaayeen inay rasuulka ilaahay ay jecel yihiin ciddaad jeceshahayna hadbaa wuxuu sameeyaad samaynaysaa jacaylku ma sahlana ah, laakiin waa nebi maxamed waan jecelahay dariiqiisina ma hayo anigu ma garan mm, garanna mayno cid garanaysana la heli maayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow daalika kaasi kadaalika kaasi kaaday ka sife alfadlu fadliga ahi min allah aynu khabarkaaba khabarka ridno min allahi alle xaggiisa ayuu ka ahday amba dalika kaasi in kuwaa la raacaa alfadl weeye halkaa khabarka rid alfadl weeye oo min allahi alle xaggiisa ka ah wakafaa billah alle ayaana ku filan oo dadka ugu ku kaafiya caliima ogaal iyo maarata cilmiba ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow khuduu qaata xidrakum digtoonidiinna ilaahay gaalo ayuu inooga digaya addoommadiisa muuminiinta abuu amraya ma arkaysa marka maxaa ka laasimaya ystalzim waxaa meesha ka dhalanaya ata'ahub in la sameeyo diyaar garow dadka muslimiinta ay diyaar garoobaan biicdaadi اlaصlixa in hub la diyaarsado iyo cudud maal iyo takhiir اlcadad muslimiintii la badiyo ma arkaysa taasaa ka dhalanaysa laakiin marka cudadu ma in loo diyaar garoobo weeye taahub la sameeyo oo hubkii la diyaarsado oo tiradii iyo dadka intaba la diyaarsado laakiin waanu iska fadhiyaynaa sida maanta muslimiintu ay yihiin diintooda ku dhaqankoodiina kuma wanaagsana bini aadamku waxay samaysanayaanay maaragtay lagu dilayana ma hayaan ma og tahay taangi baan dhagax la hortaagnaanaya abadan waa manhaju suufiya munxarifa ah ushu inay seefku unoqonayso hada laa ma suurtagal maaha maogti qofkan waa cadow ayaa ilaahay kugu sheegay cadowgana waxaad iskaga waabinaysa waxaad iskaga waabin karaysa haye ma limaax kayn ku jira mayaa laga yaabaa inaad dhagxaan uqaadato abadan abadan war gaalkani ma turay waa cadow laabud an tafham xuquuqal insaan ku ilaalinaya abada laa shay waxa loo ku ilaalinayaa ma jiro laakin maxaa jeed mawshaydaa wax ku taraysa la abada ya akhi ya ayuha aladiina duulka aamanuu ala rumeeye khuduu qaata xidrakum xidrakum digtoonidiina qaata oo fanfiruu baxa hubaat xaalatiin kooxo jamaaca bacda jamaaca wax iska celiya wey <laughs> maaha wax kale hubaat xaalaa tihiin kooxabaxa jamaaca bacda jamaaca wa firqa bacda firqa wa sariya bacda sariya saasoo kale wey aw infiruu ambaba baxa oo dullaan gala jamiica xaala kawnikum jamiica xaalaa tihiin kuwii dhan jihaad galo wax iska celiya baa alla oo munaafiqiin baa ku dhex dhuumanaysa wa ina minkum waxaa idinka mid khabarkii oo muqadama wey laman mid baa idinka mida ah. layubadi'ana hadhaya oo hadhaya wuu culus yahay layubadianna hadhaya oo culus oo markaa laashin bayn iskaga wadnay amba layubadianna reebaya oo reebaya oo cuslaynaya dadka qaarkood isna isreebaya xaral oon jaadba gelayn si waktigii rasuulkaba qabsatay fa in asaabatkum hadday idin haleesho musiiba balaaya hadday ku dhacdo laydin jebiyo qaala wuxuu odhan qad ancama allahu alla wuu u nicmeeyey calaya aniga ayuu rabbi ii nicmeeyey buu odhan doonaa goorma id xilligii buu rabbi ii nicmeeyey lam akun aanan ahanin macahum kuwan lasoo jebiyey shahiida kii la joogay xaadir waan garanayay maxaa maxaa lahay saasoo kale ah, qad ancama allahu alle wuu inicmeeyey calaya id xilli buu i nicmeeyey lam akun aanan ahanin macahum shahiida ay xaadira kii goobtaa joogay alle wuxuu yihi falyuqaatil wallahi lain asaabakum hadday idin haleesho wallahi lain asaabakum hadduu idin haleelo fadlun fadli hadduu idin haleelo cadowgii jebisaan oo nicmo aad heshaan min allah alle xaggiisa ka aaday amba min alle xaggiisa haddaad ka heshaan layaquulanna waa bifatxi laan baa yaalla waa keligii mufrad weeye layaquulanna wuxuu odhan doonaa ayuu odhan doonaa kaan lam takun anta ma arkata ismigeedii baa sida isaga lam takun aanay ahaaninba baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu mawadda aqooniba sidiidiiyaan shaqooninba ilan jeclaanta waxay ka dhalataa macrifada ee layaquulanna wuxuu odhan doonaayoo odhan doonaa kaan lam takun sidii yoonay ahaaninba kaan lam takun sidii yoonay ahaaninba baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawadda aqooniba amba macrifaba aanay ahaanin amba jeclaaninba yaa laytani guul daradaydaay alla waan khasaaraye iska kaale kuntu maan ahaado macahum macooda maan ahaado alla kuwan maan raaco oo haddaan macooda noqdo fa afuuza waa jawaabtii tamanida fa afuuza aan liibaano fawza liibaanid cadiima haweyn ho ey maxaa i reebay buu odhan doonaa falyuqaatil ha diriraan ha la dagaalamaan ba alla yidhi subxaana wa tacaala almuminuun almu'minu naafir oo qofkan mu'minkee baxay moogto falyuqaatil ha dagaalamo almu'minu naafir fii sabiili illahi ha ku diriro oo ha kula dagaalamo aladiina kuwa ha la dagaalamo والأمر يقتضي إيش الوجوب لابد وقفك مؤمنك وإنه هلو حكولة دقالمه كوا كوا وحكولة دقالمه ما أركيس هلو الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة وإن لم فليقاتل هدرر قفك مؤمنك بحي في سبيل الله كلا دقالمه الذين كوا يشترون إيسانية الحياة نولش الدنيا لذة بالآخرة aakhira ku iibsaday aakhira iskaga tegay diintoodaba iibinahay waman qofka yuqaatil darira fii sabiili llahi ilaahay dariiqiisa qofka ku dagaalama fa yuqtal dabadeed la dilo aw amase yaklib isagu adkaada ee qaalibka noqda fa sawfa mar dambe ayaa nu'tii aanu siin doonaa himankaba ajra aanu siin doonaa ajarkaasoo cadiima weyn baanu siin doonaaba alile subxana wamaa lakum maxaa idin sugnaaday waa tirtirsi ilaahay addoommadiisa ku tirtirsanayo cala aljihaadi fii sabiili wamaa maxayba ay ayu shay ayaa lakum idiin sugnaaday maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna xaal aydaan u dagaalamayn fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa maxaydaan ugu dagaalamayn wlmustadcafiina ay wa fii takhliisi kuwa la dullaystay ee la hoondhaystay amba la quursaday badbaadintooda maxaydaan ugu dagaalamayn waalmustadcafiin kuwa la dullaystay ee la daciifsaday maxaydaan ugu dagaalamaynin amba wa fi lmustadcafiin ay wa fii istinqaadi lmustadcafiin kuwa la daciifsaday badbaadintooda maxaydaan ugu dirirayn ee min arijaali ragga ah waanisaai ah haween waalwildaani caruura aladiina kuwaasoo yaquuluuna leh rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar min haadihi ilaahayow tan naga saar alqaryati min haadihi ilaahayow tan naga saar alqaryati ah waa maka weeye dadkii mustadaafiinta ahaa qaryadan ka sifee addaalimi uu daalimoobay ahluhaa ehelkeedu ay daalimoobeen ee mujrimiinta ay noqdeen wajcal yeel lanaa annaga noo yeel min ladunka rabbiga agtaada nooga yeel waliya mid maaragtay arrintayeeda gacanta ku dhigoo maamula iyo wajcal yeellana annaga min ladunka agtaada nasiira mid noo hiiliya nooga yeel macnaa sakhir lanaa min cindik waliya wanaasira sidaasi oo kale cabdullaahi bnu cabbaas ayaa ka mid ahaa raggan waa kii odhan jiray kuntu ana wa ummii min almustadcafiin <laughs> muslimiinta maantana alasnaa ka haaulaa sidaasoo kale inu iska nimo abad aladiina kuwa baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala aamanuu alla rumeeyey iimaanka xaqiiqiga ah sharciga ah yaqiiniga ah baa la yidhaahdaa ibdiraariga aan ahayn aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamaan fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa ayay ku dirira ma og tahay wladiina kuwa kafaruu gaaloobay yuqaatiluuna waxay u dagaalamaan fii sabiili daaquut baadilka dariiqiisa u dagaalamaan fii sabiili daaquut baadilka dariiqiisa ay u dagaalamayaan ma waxaad u haysataa inay isdifaacayaan <laughs> ilahay baa kuu sheegay wax u wax kaa qarsoon adiga ma ogti laakiin adiga humaag baa lagu tusaya le maxaa humaaga aad uga yeelaysaa dee miskiin baad noqotay caqiide ahaan iyo awood ahaan midnaba baaba baad iskaga tahay ma og tahay fii sabiili daaquut ayay u dagaalamayaan baa la leeyahy subxana wa tacaala ee faqatiluu la dirira baa la yidhi faqatiluu la dagaalama awliyaaa ashayaan shaydaanka awliyadiisa la dagaalama awliyada waa labadaas awliyaa raxmaan iyo iyo awliyaa shayaan awliyaaa shayaan shaydaanka awliyadiisa la dagaalama baa ilahay yihi subxaana wa tacaala haye taagtoodana balday ina kayda shaydaan shaydaanka xeeladiisu amba shirqoolkiisu kaana wuxuu ahaaday kaydkiisu amba yahayba daciifa mid liita oo taag daran weligii yaalihiiba haysoo kiciyo waa boolaboollo daayeer ma ogti golaftanka daayeerka wu iyo waxaanaad arkaysa alam tara miyaad arkeen ba alle subxaana wa tacaala ila aladiina kuwa qiila la yidhi lahum ayagaa la yidhi kufuu laaba joojiya aydiyakum gacmihiina oo aqiimuu oga asalaa salaada oga waxay mufasiriintu leeyihiin awalkii hore islaamka ee dadka muslimiintii maka ay ku koobnaayeen waxa la faray uun inay salaada iyo sakada ay bixiyaan waxaa kaloo la amray in dadka fuqarada iyo masaakiinta ay wax taraan ayay maamuuriin ay ku ahaayeen waxaa kaloo la amray ilan tamar may haynine inay safxi iska dayn iyo iska dhaafid iyo ka jeedsasho ay ula yimaadaan kuwa mushrikiinta ah inay sabraan ilaa wakti laakiin rag la ciila waad garanaysaa ma og tahay inagu inaga halkan ka muraara dilaacsane dhiikarka wada qaadnay markaa quluubtooda guban jirtay waxay jeclaan jireen intihaad la faro si ay maaragtay uga aargutaan ay uga bogsadaan cadowgu dhibaatada uu ku hayay waayo xilligaas sababta loo fari waayay dagaalka ayaan munaasib ku ahayn ha la yidhaahdo tiradooda ayaa yarayd cadowgooduna waa u badnaa ha la yidhaahdo waxay joogeen beled beledulxaraamkii ah goobaha arlada ilaahay ugu sharafta badanna wuu ahaa markaa waxaan habboonayn baa la yidhaahdaa in dagaalku isaga uu ka bilaabmo sidaa daraaddeed ba ilaa madiine ay ka tageen aan jihaadkii la farin markay madiine tageen maxay heleen bays bay heleen daar bay heleen manica iyo ansaar bay heleen wa maca daalika haddana markii la faray taasi ayaa ragga qaarkood ay dee argagaxan la yimaadeen waa ragge looxun baa dhacaya ma og tahay ha waad arki qaargadhka muldhiyey qaar waad arki hadday dhacdo ma og tahay hebello ayaad arki wax kala noqday alam tara miyaan almigaa ogaani rabbi buu yidhi ila aladiina kuwa qiila la yidhi lahum ayaga lagu yidhi kufo nasal llah alcaafiya kufo manaa laaba aydiyakum gacmihiina iska laceliya oo aqiimuu oga asalaa salaada oga iska gacmo laaba oo waatuu bixiya azakaa sakadana bixiya kuwaana biasoona oo falamaa markii kutiba lagu farad yeelay calayhim ayaga markii lagu farad yeelay alqitaalu markii lagu farad yeelay idaa fariiq idaada fujaa'iyaa la yidhaahdaayo idaa fariiq isla markiiba baad odhanaysa idaa isla markiiba fariiqun qayb minhum ayaga ka midi yakhshawna annaas dadkii ayaabay ka baqanayaan ka khashyati illaahi alle ka baqashadiisa oo kale sidai alle looga baqanayo o kale waa masdarun mudaafun ila almafcuul ka khashyati ay khashyatan bay uga baqanayeen khashyada ka baqashahaasoo ka khashyat illah ow amase ashadda xaaluu yahay cabsashadaasi mid ka daranba aw amase ashadda mid ka daranba khashya xagga ka baqashadala laga baqayay rag baa maaragtay boodyuhu gariireen ma ogti haddaad xagga ka naxdo waad sahlantii laakiin haddii qaarka dambe aad ka naxdo waa markaa markay kugu daran tahay dhaqaaqi maysid halis wey rugtan iyo qacda hore way iska timaadaa kag dunuga qaar kaa dambe ka naco halismi aw ashadda khashya waqaaluu waxay yidhaahdeen ku mi waqaaluu yidhi rabba oo waqaaluu yidhi rabbanaa rabbigayow bay yidhaahdeen lima maxaad katabta ugu farad yeeshay calaynaa korkayaga alqitaala dagaalka ilaahay oo maxaad noogu farad yeeshay lawlaa akhartana lawlaadan taxdiidiyaa la yidhaha bimacnaa hallaa weeye lawlaa akhartana hallaa akhartana alla maadib noo dhigtid maxaa dib noogu dhigi weyday lawlaa akhartana hallaa akhartana maxaad noogu kaadin weyday maa dib noogu dhigtid waxoogaa fardeelidan ilaa ajalin muddo qariibin dhow qul waxaad tidhaahdaa mataacu dunya addunyada raaxadeedu qaliil mid yar weeye addunyada raaxadeedu walaa khayra fi dunya liman lam yakun lahu min allahi fi daari lmaqaami nasiibu walaa khayra fi dunya liman lam lakun lahu min allahi fi daari lmaqaami nasiibu fain tujibu dunya fain tucjibu dunya rijaala fainahaa mataacun qaliilu wsawaalu qariibu manaa aad bay iskaga liidataa waa mataac baa la leey ma aad ku falaysaan baa rabbi subxana wa taala qaliil wey yar waalaakhiratu aakhiro ayaa khayr iyada ayaa khayr badan baa la yidhi subxaana wa tacaala wanaag badan yayshe u khayr badan tahay aakhiro ciddale baa lagu baraya liman bay u khayr badan tahay balagada liman ayay u khayr badan tahay liman itaqaa ka alle ka baqa subxaana wa tacaala walaa tudlamuun laydinkama dulmiyi doono fatilaa liidka yar ee lafta timirta jeexeeda ku jira fatilaa laydinkama dulmi doon culimada qaarkood baa fatiilka waxay dhahdaan labada farood marka saas ku tidhaahdo xoogaaga yar wasikda ku yaalana way yidhahdaan laakin fatiil waa timirtu soo jeexantay liidka yaray ku jira haye markaa maxaad loo kaadi taas allah saasii subxaana watacaala aynamaa takunu meel kastood ahaataanba aynamaa takunu meel kastood ahaataanba yudrikkum wuu idin haleeli almawt geeridu way idin haleeli doontaa walow kuntum aada ahaataanba eh fii buruuj qalcado mushayada la adkeeyey haddaad gashaa walow kuntum aada ahaataanba fii buruuj qalcado mushayada la adkeeyey amaba la dheereeyey wain tusibhum hadday haleesho xasana wanaag yaquulu waxay odhan haadihi tani min cindi illaah ilaahay xaggiisa ayay ka timi qaar buu ka kuwanoon hagaagsan waa in tusibhum hadday haleesho sayi'a xumaani hadday gaadho jabiyo imtixaan yaquuluun waxay odhan haadihi tani min cindik rasuulka ilaahay bay sharaysanaya way baasaysanaya haadihi tani min cindik balaayadan baadigaa noo waday qul waxaad tidhaahdaa kullun labaduba alle xaggiisa ayuunbay ka yimaadeen ee famaa maxayba lihaaulaai laamka iyo hada waa la kala jaray waa kitaabada une waa la israacinaya famaa maxayba lihaaulaai kuwan maxaa usugnaaday maxay heleen alqawmi ah maxaa usugnaaday oo laa yakaaduuna aanay uba fahmaynin amba aanay u dhawaanayn laa yakaaduuna aanay u dhawaanaynin yafqahuuna inay fahmaan xadiisa hadalba hadalba maxaanay ufahma qawo wax fahmaya ma ilan waa arrinta ugu khatarka badan mushkiladii ku dhacday nimanka khawaarijda lagu yidhaahdo waxay ahayd un cadamu lfiqhi cadamu lfiqhi weye ilan rasuulku wuxuu sheegay inay ilaahay qawlkiisa akriyayaan inay axaadiista akriyayaan cibaadada inaanay liidanin haddana xanaajirta ma dhaafayso markuu sharaxayay raximah llahu tacaala imaamu shaaibi i اtisaam wuxuu tilmaamayaa inay tahay cadam اfiqh waa fahm la-aan wey nusu marka la fahmi waayo dareerinteed waxbaba ku tari mayso maa asaabaka wixii ku haleela dheh maa asaabaka wixii ku hela oo min xasanatin ah fa min allah maa asaabaka wixii ku haleela min xasana ah fa min allah ilahay xaggiisun bay ka ahaatay wamaa asaabaka wixii kugu dhaco min sayi'a xumaanihina sababteeda maaragtay fa min nafsik rabbi ha rido laakiin sababteeda fa min nafsik xagga naftaadunbay ka aatay wey wa arsalnaaka waanu ku diray nebi muxamedow linaas dadka ayaanu ku diray rasuula xaalaatay kaafka cale wakafaa billaah allah ayaana kuugu filan shahiidaa marag baa ilaahay leeyihi subxaanahu watacaala ilaahay ayaa markhaatina kuugu filan alla wuxuu ihi man yudic qofka aeeca arasuul ilaahay rasuulkiisa qofka adeeca faqad adaaca allah ilaahay buu adeecay wehiye wadaacat llahi waa ilahay daacadiisa rasuulka ilahay la adeecay moogta adeer daacadani wax walibay gelayaan salaadaadanaa gelaysa salaadaadan baa gelaysa ila saluu kamaa ra'aytumuni usalli acmaashaadaa gelaysa adkaartaadaa gelaya ma arkaysa camalkaad samaynayso dhowr xidhashadaada wamaa ilaa dalik cuntaasaad cuni aaaca aaaca laabuda an takuna maca rasuuli salawaatu llahi wasalaamu aleyh maca hadihi waa inaad la socoto amaa haddaad khilaafto dacwo ahaan iyo cibaado ahaan iyo dhaqan ahaan haddaad khilaafto esh maxaa ku yaala man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd alla waxaad la timoodha waa lagu soo celinaya alaykum bisunna alaykum bisunna ya jamaca allah wuxu uhi subxaana wa tacaala faqad adaaca allah waman tawallaa qofka jeesta famaa calay famaa arsalnaaka kumaanaan diri nebi maxamedow calayhim korkooda xafiidaa ilaaliya inaad u tahay xafiidaa ilaaliya inaad u tahay wayaquuluuna waxay odhan doonaan daaca ay amrunaa arrinkayagu daaca daacad weeye waanu ku adeecsannahay wey fa idaa barasuu hadday baxaan markay baxaan min cindika agtaada markay ka baxaanna bayata way habeennimo tashan bayata waxay ku tashan doon tabiidka waxaa la yidhahdaa habeennimadii go-aanka la gaaro ma ogtay waa madow bayata waxay ku habeennimo tashan waxay ku habeennimo tashan daa'ifa qolo minhum kuwan kamida kule waanu ku adeecsannahay hayr aladi kii kayrkiibay ku tashan hayr aladi kii kayrkiibay ku tashan taqulu ay leedahay wallaahu allana walxaal bay tashanayaan allahu aklana yaktubu uu qorayo maa yubayituuna waxay ku tashanayaane habeenimadii maleegayaan u amrayo in la qoro ee faacrid ka jeedso canhum watawakal cosko ama aragtay tala saaro cala allah waa nooc cibaadada kamid a wakafaa billah ilahay baana kugu kaafila wakiila afalaa yatadabbaruun miyaanay eegeegaynin dadku alqur'aana qur'aanka miyaanay eegeegayn tadaburka <laughs> waxaa la yidhaahdaa inaad shayga dhinac walba kaga timaado dhinac walba inaad kaga timaado idan qur-aanku inaanu batil lahayn ba aayaddu daliil kugu tahay waxaana yidhahdaan qur-aanku daahir iyo batin buu leeyahay <laughs> waxba kama jiraan hadduu aanu batil leeyahay waxaan la ogaan karin ba ay ku jiraan dee rabbi kuma ciqaabeen kumana ceebeeyeen cidda ogaan weyday waxa qarsoon afalaa yatadabbaruun miyaanay eegeegin alqur'aana qur-aanka miyaanay eegeegayn maxaa yaanay aada ugu fiirsan walaw kaana haddii ahaan lahaa qur-aankani walaw kaana alqur'aan qur'aankani haddii uu ka iman lahaa min cindi gayri illahi alleh hayrkii cid aan ahayn agteeda hadduu ka iman lahaa min cindi gayri illahi alle hayrkii xaggiisa haddii uu ka iman lahaa lawajaduu way heli lahaayeen fiihi kitaabka dhexdiisa waxay ka heli lahaayeen ikhtilaafa isburin ayay ka heli lahaayeen ikhtilaafa isburin bay ka heli lahaayeen kahiira fara badan waida jaa markuu hadduu u yimaado hum ayaga amrun arrini hadday u timaado min alamni ah amni haddii la helo nasr la helo ciidamada muslimiinta guulayso la yidhahdo aw ilkhawf ambaba ay u yimaado cabsi adaacu way faafin idaacad soomaad maqli jirin waa idaacaddii adaacu way faafin bihi halkan waxaa lagu diidan yahay waa inkaar qofku markay arrimi soo gaadho intaanu taxqiijinin ee aanu hubsanin hadduu sii daayo وإنكاr عlى maن يubاdira ilى الأmuuri qabla تaxaquqihaa fayukbiru biha وayufshiha ha isku dayayn inaad faafiso waxa iska dhici karta waxaa laguu dhiibay bac inay ahayd wax asaasaba aanay lahayn kafaa bاlmar'i kadiba an yuxadiثa bkuli اsh ma samiع markaa iska hubso taasaa la diidan yahayo qofka muslimkii waxa uu sheegayo waa inuu iska hubiyo weeye وإida jaءa hadduu yimi waa mahubsade waidaa jaaahum hadduu yimaado amrun ay u timaado min alamr aw ilkhawf amba cabsi adaacu way faafiyaan bihi ee walow radduu hadday celin lahaayeen hu arrinkaasi ila arasuul rasuulka hadday u celin lahaayeen ila arasuuli hadday u celin lahaayeen wa ilaa uli lamri arrinta kuwa leh hadday u celin lahaayeen ee minhum ayaga ka mida lacalima way ogaan lahaayeen lacalima way ogaan lahaayeen hu arrintaasi aladiina kuwii baa ogaan lahaa yastanbiduuna dheegta yastanbiduuna la soo baxa hu khabarka kuwa khabarka kala dhalaaliya istinbaadku waa dheegashada waa in shayga la dheego lasoo kala saayo yastakhrijuunahu min macaadinihi waa kuwa la soo baxa ma istanbada rajulu alcayna idaa xafarahaa wastakhrajaha min qarciha ayaa la yidhaha qacriha waa soo dheegashada amba maaxsiga aladiina kuwii baa ogaan lahaa yastanbiduunahu warka dhaliya ambaba la soo baxa ee minhum ayaga ka mid a kuwa xaqiijiya ayaa ogaan lahaa ee walowlaa fadlu llah ilaahay fadligiisu haddaanu ahaanin calaykum korkiina iyo waraxmatuh alla raxmadiisu haddaanay ahaanin latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaan shaydaanka ayaad raaci lahaydeen ilaa qaliila in yar mooyaane ilaa qaliilan ay kulluhum culimada qaar baa sidaa ku yidhi maogti kulluhum maaragtay sidaasay ku fasireen qaliil mahaalibi wlqaadixa waa kii lahaa mogti yani laa mahaaliba lahu faqaatil dirir baa ilaha yidhi subxaana watacaala nabiy llahi maxamed usafray faqaatil la dirir ku dagaalan fii sabiili illah laa tukallafu lagugu kalifi maayo ilaa nafsaka naftaada mooyaane dagaalan baa ilaha yidhi subxaana watacaala waxarid kuna tirtirsi amba ku dhiiri geli almu'miniin mu'miniintana inay jihaadaan ku dagaalgeli baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala haye rasuulku muxuu sheegi jiray maogtahay diyaaraa furanaysaan iyo meel baa gelaysaan iyo darajaan idin siinayaa iyo ma jirto qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaat waalard jannadaa maogta qofku waa inu muctaqad qofku waa inuu alle ku xidhan yahay haye haddii kale de mshaarka erbad waaysa iska tegaya askarkii sooma qorigu kaa xadaya wuu iska tegaya ya ruux laga cidla lagaga dhaqaaqaya cidla adigoo fadhiyun baad isu markaa shilimo iyo caatifad marya aad iyo waxaa isku hadlayn dad adag baa la doonaya naftooda iibinaya <laughs> ilaahay ka iibinaya ogsoon ilaahay inuu ka abaalmarinayo ma ogti laakin maalma un wax ku ah akriya oo ka ku a ah. ma ogti cidla lagaaga dhaqaaqaya waxarud lmuminiin insaa cidla lagaga teg casa allahu alla wuxuu mudanya an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kuwii dagaalkooda rabbi inuu idinka celiyo an yakufa inuu celiyo ba'sa aladiina kuwii dhibaatadooda kafaruu gaaloobay wallahu alle ayaa ashaddu daran ba'sa xagga dagaalka rabbi baa ku adag subxaana wa tacaala wa ashaddu isaga ayaa ku daran tankiila xagga ciqaabidana tankiilku waa xidhidda ma ogti ilaahay baa dabraya ma ogti subxana wa taala marka waa ciqaab wey wa kana allah la man yashfac qofka ergeeya shafaacatan ergo xasanatan wanaagsan yakun waxa u ahaan lahu isaga qofkaa nasiib nasiib baa uu ku yeelanayaa minhaa ay bisababihaa ergadaas sababteeda asalka ergadu culimadu waxay yidhaahdaan un waa laba waa shafaacat lcibaad min alcibaadi lilcibaad iyo shafaacat lcibaadi min alcibaadi cala alcibaad oo masalan ergaad gelaysa qof muslin iska dhibaataysan baa qofaas ku wanaagsantihin aad ugu ergeynaysaa ninkii waa ka jiiftahay balhay ilaahay khayra ku siiya waxtar war waxbaad kala qaban ka saar waa shafaacat lcibaad min alcibaad lilcibaad adaa ergeeyey qof kale ad ugu ergeysa um. madna shafaacat lcibaadi min alcibaadi cala lcibaad weeyaano inkaar qababa saasaa tii moogta waa hebel wallahi haddaan la gaadhin in meel fog laga duwan oo wuxuu wadaa lugay makan kale baladaas ma ogtahay waman yashfac qofka ergeeya shafaacatan ergo xasanatan wanaagsan yakun lah waxa u ahaan doona nasiib ayuu ku yeelan doonaa minhaa bisababiha waman yashfac qofka ergeeya shafaaca ergo sayi'atan xun yakun lahu isna wuxuu ku yeelan kiflun waa nasiibka un weeyaan minhaa bisababiha wa kaana allahu alla wuxuu ahaada yahayna calaa kuli shay shay walba muqiita allaha kara weeye subxaanahu wa tacaala ay muqtadira waidaa xuyitum haddii laydin salaamo bitaxiya salaan faxayuu idina ku salaama biaxsana mid ka wanaagsan minhaa taa laydinku salaamayoo siyaado wadata aw amase rudduu celiya haa salaantaa celiya ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday yahayna calaa kulli shay shay walba xasiiba ay xaasiba ilaa allaha xisaabinaya oo macnaha haddii laydin salaamo faxayiku salaama biaxsana minha aw amase ruddu celiyaha asalaamu alaykum hadduu ku yidhaahdo waalaykum asalaam waraxmat llahi baa kasii wanaagsan wabarakaatuhu ma ogtahay taasaa kasii haboon amaba asalaamu alaykum waraxmat llah waalaykum asalaam haye laakiin dadka inaad timaado maxaa sheegteen maxaa kusoo kakacdeen maxaa lagu bariyay galab wanaagsan morning waxaasoo dhani wax loox ka jira ma jiraan waraysi baa la yidhaha waa inay dambayso salaantiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah kadib dadka muslimiinta adigu warayso wey haye haddii gaal adiga ku salaamo ka waran oo assalaamu calaykum ba ku odhanine u toos uu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu caalimkii weynaa ibnu cuthaymiin ilaahay ha u naxariista raximah llahu waa culamadii aynu weynay buu ka mid yahay waxa uu yidhi cadaalad baynu ma'muurin ku nahay cadaalad baa layna faray marka asalaamu alaykum assalaamu alaykum markay rasuulka kulahaayna wacalaykum usaam uu ku lahaa de way habaanayeen laakin hadduu salaamta assalaamu alaykum ku yidhaahdo aduna wacalaykum salaam ayun baad u celin ila cadaalada meesha ka tegin waxay yidhahdeen soomaalidii hore gaal dil gartiisana si iska weydaaro allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala allahu alle laa ilaha mid xaq laga caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane layajmacanakum wallahi layajmacanakum waa idin kulmin doonaa ilaa yawmi alqiyaama ayuu rabbi idin ururin laa rayba shakina kuma jiro fiihi maalintaa amba fiihi kulmintaasi waman kuma asdaqu ka wanaagsan min allahi alla ka wanaagsan xadiida xagga warka wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta